bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin <clears throat> alfasl الsaabicu alidgaamu yuu u fasl yahay idgaam macnaha isku shidin waay <clears throat> bisukuuni daali idgaam la yiraahdo io washadihaa oo alidigaam la yiraahdo in daalka la shido in la reebo haddii la reebo al idqaam aa laleeyahay liannahu sidaasaana qiyaaska uu yahayo masdarkan adqama waa ficil rubaaci ah hamsadiisa hamsatu qadci waa masdarkiisa alidqaam qolana waxay leeyihiin in eh, laamta lagu qabto alidqaam in la yidhaahdo waluulaa mida hore oo alidqaam la yihahdo cibaarat lkuufiyiina wathaaniyatu cibaarat lbasriyiina wa biha cabara sibaweyhi wa huwa sibaweyhi alidigaam ou dhihi jiray wa huwa fi lugati idgaam luqada waxaa lagu yihahda alidkhaal wixii wax la dhexgeliya weeyaan waاصطilaaxan huwa kama qaala cukburi huwa wasluka xarfan saakina bxarfin mithlihi min mowdicihi min gayri faasilin baynahuma bxaraka ilى aakhirih wuxuu iri idqaam waxaa la yihahda wasluka xariirintiisa xarfan saakinan xaraf reeban aad la xariirisay bixarfin mithlihi xaraf lamid ah min mowdicihi aad kala xariirisay macnaha eh, asiga isla makaan ay joogaan min gayri faasilin baynahuma ayagoo wax kala ge ayna kala geynin bixarakatin xaraka ayna ku kala dhex jirin walaa waqfin aanan mid ka hore lagu istaagin midka dabana goonigiisa fatusayiruhumaa waxaad ka yeelaysaa bitadaakhuli markaad isdhexgelisid ka xarfin waaxidin sidii hal xaraf oo kale tarfacu lisaanaka carabkaada aad koryeelaysid bihimaa bilxarfayni rafcatan waaxida hal marad ku wada dhawaaqis jacallaka wa tushadiduhu marka haddana waad shidaysaa wa huwa muqadarun bixarfayni aslan idraamkana asalkiisi xarafka shidan muqadar bixarfayni alأwl minhumaa saakinun waxa weyaan tacriif muطawal ah oo macnihiisana iska waadix yaho la fahmi karo wa qaala sheikh alxamlaawi wuxuu ri kitaabkiisa hada lcarf wa huwa baabun waasicu lidukhuulihi fi jamiici اlxuruufi maa cada alif allayinata wa huwa baabun waasicun baab waasic weeyaan lidukhuulihi gelitaankiisa yuwaasic ku noqda fi jamiici اxruuf idqaamka xuruufta dhammaantiisuu geli karaa maa cada maa ah, cada alif aleyina alifta alifu liin ah yani alif reeban waxa weeyaan lama shidi karo ayib wuxuu kalou ku noqday waliwuquucihi fi lmutamaathilayni laba isku mid eh daal iyo daal isku mid eh cayn iyo cayn isku mid ta iyo ta qaaca mutamaahilayni waa wاlmutaqaaribayni ama laba xaraf oo isku dhow qaaf iyo kaaf alam nakhluqkum qaaf iyo kaaf laysku shiday waa ayib fi kalimatina waa galaa wa fi kalimataynina waa galaa waa noo imaan doonaa iyadoo labadiba ay ku jirto sabab اlidgaami wاlcilaة fi اlidgaami ana alxarfayni ida kaana mithlayni kaana makhrajuhumaa waaxida marka idgaamka maxaa keenay hadda waxaan soo ogaanay idqaamka tacriifkiisii waxaan ogaanay eh, inuu baabkiisa waasac yahay haddana waxaa ugu muhiimsan maxaa idqaamka keenay markaasaa layihi ana alxarfayn idaa kaana mithlayn laba xaraf oo isku mid hadday yihiin kaana makhrajuhumaa waaxidan hal meelay kasoo wada baxayaan fa yadqulu cala lisaani waxaa ku cuslaanaya lisaanka an yarfacahu inuu mar eh, hal kelima la tago huma yuciidahu uu soo celiya fi lxaali ilaa mowdicihi yacni hal xarafkaa ku dhawaaqday halka xaraf markuu la kaco haddana in layidhi asigoo kalea kuu dhimana meesha ugu laabo wa haada shibhun wuxuu uu egyahay bimashi lmuqayadi ninka oo lugaha ka xiran socodkiisa liannahu kaana laa yusaawilu mowdicahu meeshiisa ma dhaafayo haddii lugaha laysku dhaweyo laysku xiro dhakab laysku siiyo oo soco aad tiraadid liannahu masaafo ma qaadi kar lugtii kala celinayso waa dhaqdhaqaaqay haddana meesha soo jooga waa markii oo aan xeraga loo dabcinin waayo oo aad laisugu dhoweeyo ninkaas ma dhaqaaqi kara liannahu tilaabti waxay u baahan tahay masaafo inaad lugti qaadid masaafatii qaadi laheed tii kale u diidayso marka in la yidhaahdo idqaamkii labadiisii xaraf midba mar ha lagu dhawaaqo waxaa ka laasimi lahayd Eh, sida ninkaa xeran oo kale oo meeshii hadda uu ka dhaqaad leedahay ka dhaqaaqaad leedahay ku soo noqo waa dhib badan tahay eh, idqaamka hadda intaana hor dhacle waa aqsaamu lidqaam haddana idqaamka aqsaamtiisa markaasaan riwaayaat qacu lidqaamu fi lkalaami calaa darbeyni laba qeybuu u dhaca axaduhumaa idqaamu xarfin fii mithlihi xaraf xaraf lamid ee lagu idqaamo qabla اidqaami macnaha intaan asiga lagu idqaamin ka hor you lamid ahay laakiin waxaa dhici karta mar haddii laysku idqaamo laba mutaqaaribeyn xataa naftigooda waa isku dhex milmayaan laakiin idqaamu xarfin fii milihi marka la leeyahay waa intaad ka ogaatid labadan isku mithli yihiin qabla idqaam inay laba isku mid yihiin aad ogaata athaani an yakuuna alawalu muqaariba lithaani xarafka horo oo kan dambe la dhexgelinaya inuu midkan u dhow yahay fa yubdalu waxaa loo badelaa kan horo xarafan mithlahu midka labaad xaraf lamid eh liyumkina idqaamuhu in laysdhexgelisay u suurogeli karto marka eh, mathala laam iyo iyo ra waa laba xaraf oo makhrajkooda isku dhow yihiin hadday isku haddii laysku idqaamo oo oo laamti ay hormarto waxa weeyaan laamtii eh, eh, laamtii hora ra loo bedelay marka amhiladiisa waa kuu imaa doonta hadda mathalan fiiri waqur rabbix waqul rabbixkum hadda waqul rabbi qul iyo rabbi bay ahayd laamti iyo ra-di waa isku dhow yihiin markii in laysuu idqaamo la rabay laamtii horo yaa ra loo bedela waqul rabi md waqul rabi haddaa tirahdo waa kala qaada haddii laysku shido laamta horaa ra loo bedelay taas weeyaan fadarbu lawalu midka hore idqaamu mutamaahileynka a calaa darbayni axaduhumaa an yakuuna ou an yakuuna inay ahaadaan fi kalimatin waaxida ama an yakuuna alidqaamu fi kalimatin waaxida fain kaanat ficla hadday tahay thulaathiyan lazima alidqaamu labadii xaraf waxay ku kulmeen hal kalimo kelimadii waxay sii noqotay ficil thulaathi ah marka idqaamku waa waajib markaas oo haddii aad aad aad kala furtid laxni carabi buu noqonaya naxw shadda wa madda wa fara wa qasa wa cada wa fiiri hadda shadda shadada madda madada fara fara eh, farara saasay ahayd laba xaraf oo aakhirka u yaala midka horaa marka xarakada laga qaaday xataa yasixa idqaamuhu fi thaani shadada ayadoo aheed yaa waxaa laleeyahy shadda ay noqonaysaa markaasaa daalki daadki ka lagu idqaamaya kaas waxaa weeyaan shadda waa kalima waaxida waa ficil oo thulaathi ah wajaba alidqaamu wa in kaanat isman hadday tahay oo calaa wasni اlficli fakadalika naxwu rajulin dafi اlxaali fiiri markaan dafidaas hadirtaan waa sifa lirajul waxaan u malaynaa yani xaalkiisa uu fudud yahay inay tahay wallahu aclam hadda macnaheeda ma xasuusto rajulu dafi lxaali waan fasiri doonaa mar haddaan mucaadata nadar ku sameeyo asalkeedii waxay ahayd ay ay dafifin bikasri lfaai lula dafifin marka labadii fa midda hore xarakada laga qaaday fadi fadi baa lagu idqaamay lianna wasankan hadirtaan oo dafif ah waa ficil thulaathi wasankiisuu leeyahay waana isim walaa yustathnaa min dalika midkaas lagama soo reebo ila alismu maahina almaftuuxu lcayni hal ismu maftuuxu lcayn ah naxwu talalin wa shararin hadda talal xaraf waa isim xarafkiisa labaad oo caynta ana waa kordhigan yahay laguma idqaami karo oo haddii laysku idqaamo macnihii baa isbedeli doono sida hadda keligiisna kan ma aha hadda musanifka meeshaan eh, ninka oo hadalka aan kasoo guuriyey wuxuu iri macnaha eh, almaftuuxu lcayn unbaa laga ah, laga istihnooda way badan yihiin markaan u tagno intaasoo dhan waa hordhac aan kasoo guurina min masaadir mutanawica marka aan u laabana awduxi lmasaalix qaala ibnu hishaam alansaari aan u jeednaa fi awdax اmasaalig yajibu idgaamu awli اmithnayni almutaxarikayni baxada cashara sharطa <coughs> yajibu waxaa waajiba idgaamu awali اlmithlayni labada isku midka ee midkooda horo mithleynkii almutaxarikayni wada xarakaysnaay in midkood midka lagu idqaamo waajib waaye laakiin goormay waajib noqonay baxada cashara shardan idaa tawafarat fi shuruud hiya ixdaa cashar shardan axaduhaa an yakuunaa fi kalimatin kalima keligeed inay wada yihiin ka shada wamalla waxaba weeyaan hal kelimay ku wada jiraan labadii xaraf oo isku midkeed liannahu shadada yay asalkeedii ahayd marka labadii daal kelimay aakhirka ka dhaceen asluhuna waxay ahayd shadada bilfatxi wa malila bilkasri wa xabuba bidami marka si laysugu idqaamo mid ka hore xarakada laga qaadaya marka waxay noqonay mal la markaasaa laysku idqaamaya fa in kaana fi kalimatayni laba kelima hadday ku kala jiraan mithlu jacala laka weeyaane كان alidgaamu jaa-isan u noqona laa waajiban ma aha jacalana waa kelimo lakana waa kelimo kaloo jaar iyo majruur ka kooban wa marka in laysku idqaamaahu waajib ma aha sidii kawujuubiha idaa kaana fi kalimatin waaxida marka marka jacala laka waa faki wa jacal lakana waa dhihi kartaa qur-aanka qiraa'aad badan uu leeyahay meelahaas oo kale waa laysku idqaama bacd alqiraa'adan u jeedaa ayib wa hada alakhiiru markii laba kelima ku kala jiraan wa hada alakhiiru aljaa'izu taxadatha canhu alimaamu barad baa ka hadlay <clears throat> fa qaala wuxuu iri si oo macnaha faahfaahsan wuxuu iri iclam anahu ida iltaqaa xarfaani hadday kulmaan oo min kalimatayni ka kala yimid wa qabla alawali minhumaa wاlأwl minhumaana xarfu mutaxariku ou yahay wa qabla alأwali minhumaa midka horo kan kasii horeeyana ou xarfu mutaxarikun ou yahay fa ina alidgaama wa tarkahu jaa'izaani waay hadda jacala qabla alakhiiri laamtaas xarafka ka horeeyo oo caynka waa kordhigan yahay saasuu ujeedaa in aradta alidqaama askanta alawala liannahu kan hore wuxuu kugu suurogeli karaa inaad laamta jacala aad reebtid inuu caynka kordhigan yahay hadduu caynka hore u reebnay laamta ma reebi kartid saasaa loo jeedaa wa inamaa tafcalu dalika waxaa saas loo samaynaya idqaamka istikfaafan fududayn litarfaca lisaanaka rafcatan waaxida rafcatan waaxida hal mar le kor inaad u qaadid kulamaa kahurat اlxarakaatu fi اlkalimatayni isdaada اlidqaamu xusnan kelimada hadday xarakadooda badato labada kelima xarakadooda haday badato idqaamka waa fiicnaanaya hadda fiiri jacala laka meeqa waa shan xarako oo sukuun u dhaxaynin waa jacala saddex xarako laka laba xarako marka in marka dhexdooda oo sukuun la dhigo jacal laka la yidhaahdo waxa weeyaan kelimadii dhawaaqeeda quraxay keenaysaa buu leeyahy wadalika qowluka weyaan jacal laka aad tiri wa in shita qulta waxaad leedahay jacala laka yaad leedahay oo macnaha waxa weeyaan wax ma ka idqaamaysid wa inamaa kaana tarku lidqaami jaaisan idqaamka wuxuu noqday mid banaa fi lmunfasilayni laba kelimo kala fasilin idqaamkooda wuxuu jaais u noqday walam yajuz fii maa siwaahumaa hadday hal kelima kuwada jiraanna ayna banaanayn waxaa sababta ay tahay lianna alkalimata athaaniyata kelimada labaad laa talzamu luulaa mida hore weligeed ma laasimayso wa inamaa wajaba fi lmutasilaynina waa laasimay lilusuumi alxarfayn labada xarf waa islaasimayaan hadda fiiri jacala laka lakadan daa'iman inay jacala gadaashee dhacda laazim ah jacala minka ama jacalahu ala dhihi karaa oo lakadii meeshii way ka bixi kartaa oo daa'iman laysat mulaazima bikhilaaf shadada labada daal shadda markii laisku yirahdo labada daal waa islaazimaan kelimadaas kalama harayaan marka wixii islaazimayna waa laysku idqaama wixii inay kala tagaan ay banaan tahayna idqaamkooda laazim ma aha baa laleeyahay athani mida labaad anlaa yatasadara awaluhumaa labada labada isku mithliga midkood waa inuusan kelimada u hormarin kamaa fi dadanin wa huwa lahu fiiri dadan laiskuma idqaami karo liannahu waxaa laisku idqaamayn labadii isku mithla oo isku midka ahay midkoodaba kelimada lagu bilowday marka sidii laisugu idqaami lahay inuu kan hor reebayaha la rabaa sidii xarakad inta laga qaado marka mid aanan aan xarakaysnayn ma lagu dhawaaqi karo sidaa daraaddeed dadan lama idqaami karo athaani anlaa yatasila awaluhumaa bimudgamin kan horo inuusan mid kale kusii shidnayn ka jasasa oo kale waa jamcu jaasin jasasa hadda siintan dambo wax kuma shidno dhihi maysid siintan dambo siinhaa ka horayso aan ku idqaama dhihi maysid waxaa kuu diidaa baa lagu leeyahay siinta horo ayadaaba mid kale kusii idqaamsan marka saddex siin waa jasasa laba siinna waa isku idqaamiyin waa kuwa horo midaa ugu dambaysa marka midda ka horeysa laguma idqaami karo lianno mida ka horeysa waxay kusii idqaaman tahay oy ku shidan tahay mid kaloo kasii horeysa alraabicu midka afaraad an laa yakuuna fii wasnin inaysan noqonin mulxaqin wasni oo wax la ilxaaqiye sawaaء kaana اlmulxaqu midka wax lagu ilxaaqiya axad almithlayn ha noqdo ka qardadin oo kale waay wahwa aljabalu wa mahdadin oo kale weeyaan fiiri hadeertaan kelimadan qardi uu ahaa oo thulaathi ah daalkan dambe ayaa lagu siyaadiyey waxaa loogu siyaadiyey wasni faclala inay lamid noqoto ayib ama jacfar oo kale ay lamid noqoto marka waxaa lagu leeyahay hadda laba kelimaan hayna qardad daal iyo daalaan hayna mana la isku idqaami karo sababta aan la isku idqaamaynin kelimadan daalkan oo labaad waxaa loo keenay inay jacfar u ekaato haddii laysku shido isku ekaanshadayaa ka baxay jacfar qardad haddii qaradda la yidhaahdo iyo jacfar maxaa iska qusaynaya marka kelimada haddii ilxaaq loo keenay oo in kelimo kale u ekaato ilxaaq wuuna soo dhaafaye layskuma mashidi karo mahdad waa lamid marka fiiri hadda waxa ilxaaqa keenay labadii xaraf midkood oo isku ekay waay qarda daalkeedii labaad aw khayrahumaa ka haylalin haylal jacfara lagula mid dhigay hadda kelimadan halala yuu ahaa xarafka lagu siyaadiyey liajli ilxaaq loogu siyaadiyey labada laa midkood ma ah laakiin ya dheeraad awa marka lama dhahaye xarafka hadda lagu soo siyaadiyey waa ya-da labada kelimo oo dheeraadka a labada kelimo isku egna asalay kelimada ku jiraan laysku idqaama lama dhahayo aw kelayhimaa kelayhimaa waxaa lagala jeedaa waxaa weeyaan kelimada xurufta lagu ziyaadiyey qaarkeedna waa axad اlmithlayn qaarna ajnabi bay ka yihiin mithla iqcansasa w iqcansasa kelimadan qacasa bay ahayd qaaf iyo cayn iyo hal siina asalka ah waxaa lagu ziyaadiyey sidii ay istakhraja iyo ixranjama oo kale ay lamid noqoto hamsada koobaad iyo nuunta labaad iyo siinta ugu dambeyso a lagu ziyaadiyey xataa takuuna calaa wasni ixranjama marka fiiri waxa oo loogu ziyaadiyey lililxaaq waxa weeyaan xuruuftii axadulmithlayn iyo keyrkeeda oo hamsadii iyo iyo iyo iyo iyo maxaan ku irahday iyo nuunti ah marka xarafka lagu ziyaadina lililxaaq lagu ziyaadina ama axadulmithlayn ha noqdo ama xuruuf ajnabi ha noqdee kelimada haddii wasankeeda wax lagu siyaadiyo inay kelimo kale oo wasankeeda kala mid noqoto walow laba xaraf oo isku mithle aba ku jiraane lama idqaaminayo waxaa loo diidana waxa weeyaan isku ekaanshadiia meesha ka baxayso intaas weeyaan taas wاlkhaamisu wاsaadisu wاsaabicu wاthaaminu waxa weeyaan anlaa yakuuna labadii xarafoo isku midkaha inaysan noqonin fismin isim aysan ku jirin isimkoo calaa facalin calaa wasni facalin ah awsaana jirta carabta laga xifdiyey isimka hadduu ficil ma ah hadduu ficil ku yimaado waa laysku idqaamah laakiin isim calaa axadi hadihi alawsaan hadduu ku yimaado idqaamkii lama yeelay ismin calىa wasni facalin bifatxatayni ka dalalin kii hadda aan soo sheegnay iyo wamadadin aw calىa fuculin laba isla godan bidamatayni ka dululin wa jududin oo jamcu jadiid ah aw ficalin ah ou ku yimaado calىa wasni ficalin bikasri awali wa fatxi thaani ka limamin wa kilalin aw fucalin bidami awalihi wa fatxi thaanihi ka durar wa judad oo jamcu juda wahiy طariiqaة fi اljabal wa fi hadihi اlanwaaci الsabca alakhiira yamtanicu اlidgaamu ayb sabcadan macnaha waxaan u jeednaa labadii afartii qeybo hore u soo sheegnay iyo midan shanaad midan lixaad midan todobaad midan sideedaad ka reeb maya wa fi hadihi اlanwaaci الsabca alakhiira yamtanicu alidgaam kan hore on baad ka reebaysaa oo ahaa kii hore uu الأول alawalu an yakuuna eh, fi kalimatin aniri halkaas leed ka reebay wixii ka dambeeyey idqaamku waa mamnuuc kan hore waa markii laba kelima ku kala jiraana jaa-is watay ahay in laysku idqaama in layska daayo marka min athaani kasoo bilaaw haddaa thaani ka bilowdid ilaa thaamin saabicay noqon sabcay noqonaysaa sabcadan in laysku idqaamo ma banaano marka hadda lama cilaynin laa ibnu maalik walaa shuraaxuhu kalimaadkan oo calaa haadihi awsaan ku timiday lama cilayno horta carabti asaas looga maqlay waa kow waatii ibnu maalik yiri awala mithlayn muxarakayni fi kilmati nidqim laaka mithlu sufafi wadululin wa kilalin walababi walaa kajasusin walaa kasus abi walaa kahaylalin washada fi alil wanaxwihi fakun binaqlin fanqubil marka wallahu aclam waxaa laga yaabaa inay sababta loogu diida ay tahay haddii laysku idqaamo inay macnihii isbedel ku imaanayaan hadda qaarkeed markaa isku idqaamta adiga waa dareemaysa hadda dalal haddaad isku idqaamtid macnihii ahadda ay tusinayeen ma tusinayen al haddii la yidhaahdo waxa waaye matar bay noqonaya fatalun e, marka macnihii baa isbedelaya sidaas baan u malaynaa wallahu aclam wa thalaathatu albaaqiyatu hadda kow iyo toban ay ahade sideed baan soo sheegnay saddexdii ka dhiman kow iyo tobankii anlaa takuuna xarakatu thaaniihima midka labaad xarakadiisa inaysan noqonin caaridatan naxw ukfi fi shara oo kale wa asluhu waxay ahayd ukfuf bisukuuni alaakhiri marka fiiri dhihi maysid ukfi fi shara maxaa la isku idqaami waay liannahu waa laba fa oo isku mid oo wada xarakaysan dhihi maysid waxaa lagu leeyahy xarakadan labadooda hadda ha xarakaysnaadaan ukfifi shara laakiin xarakadan damboo fa'dan saaran xaraka asliya ma ahane waa xaraka oo caarido ah asalkeeda waxay ahayd ukfuf haddii labada kalimo labada xarafoo isku midkaa midkooda labaad hadduu reema idqaam ma jiro marka asalkeedi maadaama ukfuf bisukuun aakhir ay ahayd taas markaa eh, ma imaanayso uma xurikat ilfaau liiltiqaai saakiniin fiiri ukfuf aydoo ahayd yaa waxaa kulmay fadioo reebneed io ashara hamsadan hamsatulwasli waay in wusilat bimaa qablaha hamsada waa dhacaysaa waxaa kulmay markaa fadioo reeban iyo laamtii hamsatulwasli ka dambaysoo reeban labadii marka iltiqaau saakiniin hadday dhacday waa in midkii fadii hore la xarakeeyo oo ukfi fi shara la saas weeyaan ayib marka taas xarakadeeda waa caarid marka lama idqaami karo weeyaan haddii xarakada kelimada saaran xarafka saaran aan dhihi lahay labada xaraf oo isku mihlaynka ah midkooda labaad xarako saaran hadday caarido tahay ma laysku idqaamayo oo asalkiyaa loola dhaqmaa hadduu asalkiina reebnahay idqaamna ma jiro awala mithlayni muxarakayni aa la rabaa ayib w anlaa yakuuna almithlaani yaaayni anlaa yakuuna almithlaani labada isku eg inaysan laba ya noqonin laasiman ay waajib tahay taxriiku thaanihimaa midooda in la xarakeeya labaad naxw xayiya wa cayiya fiiri xayiya ficilkan facilo waay laamtan xarafkan oo dambo iyo labada yaa midkooda dambeed in la xarakeeyo waajib waay liannahu hadaad eh, aad xarakadii ka qaadid wasankii wasankii facilaa meesha ka baxay waaba waxaa layihi luga alcarabiya labadaanaaba ka jirta keligeed xayiya wacayiya faqad waay walidaalika waxayafkuk wadaqim duuna xadar kadaaka naxwu tatajalaa wastatar walaa walaa taa-ayni fiftacala inaysan noqonin waay kastatala waqtatala kuwan waxaa imaan doonto eh, laba weji baa u imaan doonto hadda kastatara waqtatala waxa weeyaan kelimada caloosha waxaa kaga jirto laba ta oo isku xigto ikhtatala ama istatara markaasaa layidhi wa fii hadihi suwar athalaatha yajuusu اlidqaamu wاlfaku qaala tacaala wa yaxyaa man xaya can bayina wa quria wa yaxyaa man xaya can bayina marka in sideedu lagu dhaafo oo xayiya aad tiraahdid na waa heli kartaa inaad labadooda isku idqaamtid oo xaya aad tiraahna waa heli kartaa marka oo sida haddaba oo wa yaxyaa man xaya can bayinatin ilaahay uu yiri wa taquulu waxaad dhihi kartaa istatara waqtatala waxaad dhihi kartaa kule satara waqatala na waa dhihi kartaa marka wa idaa aradta alidqaama haddaad doontid inaad isku idqaamtid naqalta xarakata aluulaa ila alfaai xarakata aluulaa labadaya midkooda horo yaad aada u guurinaysaa wa asqadta alhamzata hamzadina waad goynaysaa waa hadda wuxuu ka hadlayaa wa taquulu fi statara unbuu ka hadlayaa dirta marka istatara iqtatala haddaad rabtid inaad isku idqaamtid wa idaa aradta alidqaama fi statara waqtatala naqalta xarakata aluulaa labada taa midkooda xarakadooda yaad guurinaysaa ila alfaa'i fado hadda istatara fadeeda waa siinta iqtatala fadeedana waa qaafta mid leeg aan kasoo qabsanno iqtatala labada taa xarakada midda hore saaran qaafka uu guuri qaafkii hadduu xaraka helo wa asqata alhamzata hamzat oo ka horeysa waa dhacaysa liannahu hamzatu lwasli aslan waxaa loola yimiday linutqi bisaakini xarafka reeban si loogu dhawaaqi lahay marka haddii qaafkii xaraka ou helay hamsadii waa dhacday lilistignaai canha bixarakati maa bacdaha xarafkii ka dambeeya xaraka helay uma adqamta taadii waxaad idqaami taadii ah hore hadaad xarakada ka qaaday idi waa reebantay qaafkiina wuxuu noqday marka qad tala qad tala marka ta reeban iyo ta xarakaysana isku yimiday uma adqamta ta fi ta fataquulu fi lmaadi satara waqad tala yaad leedahay wa fi lmudaarici yasataru wayaqatalu aad leedahay bifatxi awalihima oo macnaha ya ya-daas la kordhiga weeyaan ayib wa fi lmasdarina waxaad leedahay sitaaran wa qitaalan bikasri wayajuusu اlwajhaani ayda fi halaathi masaa'ila ukhar saddex mas'aloo kale oo hadda taas aan kuwaa toban kowga aan ku jirin haddana waa ku bannaan tahay laba waji ixdaahunna uula taa'ayni zaa'idatayni labada ta oo zaa'idada midoodii horowa fii awli mudaarici ziyaada ku ah naxw tatajalaa wa tatadakar wa biijtilaabi hamsati اlwasli lilmudaarici fiiri tatajalaa tatanazalu tataladaa oo kala waay hadda ficilkan tajalaa buu ahaa waa ficil rubaaci ah oo taa zaa'ida awalka kaga jirto mudaaric markii laga dhigo yatajalaa mukhaaطab ka dhigta tatajalaa marka ta oo mudaarica oo wato min xuruufi mudaarica oo tan koobaad ah iyo mid ficilkii maadi ziyaada ku jirtay oo sideedu u joogta labata oo zaa'idatayn a ah waay marka labadaas waxaa bannaan in laysku idqaamo haddii lakala furo wayajuusu lwajhaani iyadoo lakala furi tatajalaa wa tatadakaru waay haddii laysku idqaamo ibnu maalik wuxuu iri biishtilaabi hamzati alwasli lilmudaarici tatajalaa iyadoo ahayd hamze u keen oo hamsatul wasli ah ta'da hore ilan waa reebmey marka waxaad leedahay ittajalaa itadakara labadiita oo mudaaric ahayd waa laysku idqaamaya qaala bnu hishaam lam yakhluq illaahu hamsata alwasli fi alwali lmudaaric labadan markii laysku idqaami rabo tatajalaa ficilka mudaaric oo labada ta kuwato hamsatu wasli looma keenaya buu leeyahy tayib seen ugu dhawaaqaynaa marka labadii taa haddii laysku idqaamo la rabo mid hore waa in la reeba seen ugu dhawaaqaynaa markaasuu uri wa inamaa idqaamu hada annawci noocan marka laysku idqaamayo fi lwasli buu ka yimid duuna alibtidaa ayagoon waxna ka horaynin horta layskuma idqaami kara buu leeyahay sidii wasli aanba loogu baahanin haddii ayaga lagu bilowda idqaam ma banaana tatajalaa iyo tatadakar waad leedahay markuu idqaam baa uga banaan yahay markii wax ay ka horeeyaan oo kale wa oo mathala waawba kaa ka horeeya watatajalaa alxikmat alilaahiya oo kale waa mathalan marka waawgaas oo kalea ka horeeyo kaasaa wuxuu kuu sahlayaa markaan in labadii taa laysku idqaamo watajalaa alxikmatu yaa laleeyahay marka markii ay laba ta oo awal mudaaric ku jira ay tahay idqaamkooda wuxuu imaanayaa idaa subiqa bishay laakiin ayaga haddii lagu bilowdo mma ma ma laysku idqaami karo ibnu maaligna wuxuu leeyahay haddii la rabo in laysku idqaamo waa banaan tahay hamsatul wasliyaa la keenaya saasuu leeyahay marka ibnu hishaamaa watee wabidalika alqara'a albiziy raximahu llahu tacaala fi lwasli naxwu qowlihi wala tayamamu wala tabarajna kuntum tamanawna fiiri markaan awal waxay tatayamamu ay aheed buu leeyahay uu akhriyay qiraa'adiisa ayadoo tatayamamu aheedoo labata ay ku jirtay markii laa ka hormartay laadii iyo ta'dii horo yaa laisdhex geliyey marka sidii laadii loo idqaamkii taasaa suuro gelisay sidii labadii taa laysu geliyay wala tayamamu wala tabajar wala tabarajna kuntum tamanawna saasaas yaa lagu idqaami karaa macnaa waa xujadii ibnu hishaam wa fa in aradta takfiifa fi libtidaa haddaad doontid inaad kala fududaysid markii ay lagu bilaabanayo xadafta ixda taa'ayni wa hiya thaaniyatu labada ta midkooda la goynaa midda la goynana waa midii ficilka maadi kusii jirtay midan yaa oo taa lmudaaraca ma ah lal uulaa khilaafan lihishaam hishaamkan ma aha ibnu hishaam ma ah hishaam kalo imaam min aimat luga wadalika jaa-izun fi lwasli waa bannaan tahay ayda qaala allahu tacaala naaran taladaa walaqad kuntum tamanawna almowta takhfiif aa la sameeyey ficilkii oo tataladaa ahay in mid layska gooy waa bannaan tahay laba taa in midkood layska gooyo waa bannaan tahay wamaa bitaa-ayn ibtudi qad yuqtasar fiihi calaa taaka tabayun lcibar buu ibnu maalik yiri wixii laba ta lagu bilowdo yajuusu an yukhtasara calaa axadihima marka iyadoo taladaa ahayd tadii oo ficilka maadi ku jirtaa la goytii mudaarica loo baaqiyeel marka taladaa waa mudaaric waay iyadoo taladaa maadina waa jirtaa laakiin asalkeeda midan mudaariciga tataladaa bay ahayd tadii labaada laga goy tamanowna almowta fiiri tamanowna inay mudaaric yihiin marfuuc bithubuut nuun weeyaan ayb qaala bnu hishaam waqad yajiiu inuu yimaada la arkaa hada alxadfu fi nnuuni wa minhu cala aladhar qiraa'atu ibni caasimaa ka mid qiraa'atu ibni caasim wakadalika nuji lmuminiin nuji lmu'miniin asluu waxay ahayd nunaji bifatxi nuuni thaaniya nunaji ayadoo ahayd yaa labadii nuun laysku idqaamay maya ayadoo nunaji ahayd yaa nuuntii horo nuunta dambo w minhu calى اladhar qiraءaة ibni caasim wakadalika nuji اlmu'miniina asluhu nunaji bay ahayd bifatxi nuun الthaaniya markaasaa labadii nuun midkoodaa la goy waay nuuntii labaada la gooy markaasay nuji lmuminiina waxay kala mid tahay sidii taladaa tataladaa labadii ta labaad loo gooy yaa nunaji nuuntii labaadna loo gooy oo carabiga meeshasay iska leeyihiin wa qiila waxaa layidhi al aslu waxay ahayd nunji bisukuunihaa qiraa'a saas oo saxiixaba qabo kadalika nunji lmuminiin fa udqimat qiraa'ada nunji ayadoo ahayd yaa waxaa la leeyahay nuuntan labaadoo reebana jiimka lagu shiday yaa la yiri markaa nuji lmuminiina aa la yidhi ka ijaas iyo wa ijaana oo kale wa fiiri hadirtaan ijaas waa bahashan oo kumathraada ladi yidhaahdo wa ijaanana waxaa weeyaan waa wax weel wax lagu oo weel macnaha oo dhar oo wax wax lagu warta ama wax lagu lagu burburiya may ahayd wax baan waan axsuusta marka asalkeeda ijana injana buu ahay in injana markaasaa nuunta jiimka lagu idqaamay ijanana in injana bay ahayd nuunki saasaa loogu idqaama buuri marka qiradan taasa laakiin labadan kelimo laba kelimo ajaanib ah a oo farisiya waay wa idgaam في fi ljiimi la dhex geliyaahu laa yakaadu yucraf waxaa laleeyahay haddii aan idhaahdo asalkeeda nunji lmu'miniin nunji ay ahayd nin nuunkaa jiimka la dhexgeliya carabigu laguma yaqaano nuun iyo jiim laisku shido wa qiila waxaa la yiriyey huwa min min najaa yanjuu buu ahay najaa yanju huma ducifat caynuhu najaadi najaa a la yidhi wa usnida lidamiiri اlmasdari marka najaa asoo ah yaa waxaa layidhi wakadalika sidaas yaa nuji lmuminiina muminiinta korinteeda ou yahay ficilba oo macnaha e, masdaraba laga dhigi wa usnida lidamiiri اlmasdar yaa loo tiiriyey nuji anaga korinteenna lidamiir اlmutakalim inay meeshaas ku fiican tahay yaad moodaa ayib waa waa lagu noqonaya markaas qoladan wuxuu iri marka ibnu hishaam wuxuu ri walow kaana kadalika haddii mas'alada najaa oo jiimki la maxaan ku yidhah lalaba laabay najaa la yiri oo marka laga dhigay maxaan ku idhaahdaa Eh, oo loo tiiriya damiir اmasder kama yaquulu lafutixat ilyaau ya-di waa la fatxi lahay oo nujiya ala dhihi lahay wa kadalika nujiya liannahu ficlu maadina buu noqon lahay markaas nujiya ala dhihi lahay laakiin maadaama ilaahay uu yiri nuji uu yiri oo ya-di ay reeban tahay ficilki inuu mudaaric yahay daliil u wax kalena ma ixtimaali karto in asalkeeda ay ka timid nunaji mooye marka taas waxa weyaan waa istitbaac athaaniyatu wathalithatu أن takuuna الكلمة فعلا inay noqoto weeyaan ficilkoo mudaarican a majzuuman oo la jasmi aw ficla amrin inay noqoto ayadana waxa weeyaan laba weji baa ku banaan ficil mudaarico majzuum ah ama ficil amar qaala allahu tacaala waman yartadid minkum can diinihi yartadid fiir hadda ficilkan yartadid waa mudaaric waa majzuum liannahu ficlu shardi mantaasaa ficlu shardi ah ayaa ismu shardi ah fa yuqra'u bilfaki wa huwa luqatu ahli اlxijaaz wاlidqaami waman yartada in la yidhaahdo oo labadii daal la isku shidana waa sax waman yartadid in la yihahdo lakala furana waa sax wa huwa idqaamkina luqatu tamiim wa qaala allahu tacaala waqbud min sawtika qur-aankana nasla bilugati quraysh sidaasuu u badan yahay waqbud min sawtika fii gayri اlqur'aani waguda min sawtika la dhihi kari lahay oo hamsada waxaa loola yimid hamsatulwasliga liajli nutqi bilgayni saakina haddii geyntii lagu shido labadii daad haddii laisku shido keyntii fadxadoodii waxaa weeyaan labada daad midkooda horo godan damadeeda keynka loo wareejina hamsadii waa iska dhacaysaa labadii daadna waa laisku guda a laleeyahay qaala shaaciru wuxuu iri faguda tarfa inaka min numayrin falaa kacban balagta walaa kilaaba marka laba ninoo iscaynaysa waa markaasuu iri faguda tarfa araga ka laaba inaka min numayr qoladaas numayrad kamid tahay waxtara waxa taraynin wax matarayaasha falaa kacban balagta reer qabiilatu kacbinna ma gaaris walaa kilaabna ma gaari kartid qobolada numayraad ka mid tahaye meel fiiriso meel fariiso ayib waltuzima alidqaamu idqaamki waa la laasimay fi haluma haluma lithiqalihaa bitarkiib fiiri haluma lama dhihi karo halum halumama lama dhihi karo oo lakalama furi karo liannahu kelimada ayadoo shidan bay xurufteeda badan tahay haddii kii shidna lasii kala fakiyo tarkiibkeeda waa dheeraanay wa min thama iltazamuu waxay laasimeen fii aakhiriha alfatxa in la kordhigo walam yujiizuu fiihi haluma ma banaynin maa ajaazuuhu waxay baneeyeen fii aakhiri naxwi rudda wa shudda waxay baneeyeen oo kale ma ayna banayn oo haluma halumu haluma halumi lama dhihi karo haluma fatxale waajib eh wafaku afcil fi tacajub iltuzim waltuzima alidqaamu ayda fi halum ibnu maalik beytku ku dhameey alfiyada waay ayib marka rudda iyo shudda waxaa ku banaan maa ajaazuu fi aakhiri naxwi rudda wa shudda min adami fiiriya iska kaagelin hadda waxaana soo maartay shudda iyo rudda idqaamkooda waa waajib oo la kalama furi karo hadda waxa waa ku banaan yihin lagu leeyahay waxaa waa idqaamkia la fura ma aha idqaamkia asoo joogo shidka u joogo yaa sida loogu dhawaaqi laha kelimada waxaa banaan min maa ajaazuu fi aakhiri naxwi rudda wa shudda min adami ruddu washuddu in la yidhaahda lilitbaaci xarafka hadda shidan kan horo godana la raacsiina walkasrina waa banaan tahay oo in la yidhahdo ruddi washuddi in la yidhaahdo maxaa yeelay liana alkasra hiya al alkasru calaa asli iltiqaa'i saakiniin haddii laba oo isku shidan in laga badbaada la rabo waxaa looga badbaadaa aslan waxaa weyan kasra alaslu fi takhalusi min iltiqaa'i saakiniin alkasru fatxadana waaba banaanta oo shudayo waaba mida asalka marka saddex wejiyaa ku banaan sida hadda noo imaan doonto rudda iyo shudda ruddu iyo shuddu ruddi iyo shuddi labadabo saddexdabo wa yajibu alfaku fii afcil baa waajib ah fi tacajubi naxw ashdid bibayaadi wujuuhi اlmuttaqiin wa axbib ila اllahi tacaala ficilka haduu ficiltaa tacajubka wuxuu lahay laba wasan keli a afcala maa afcalahu maa afcil bihi labadaas uu leeyahay midda laga hadlaya waxaa weyaan hadeertaan afcil waa hadda ashdid haddaad fiirisid waa laba xaraf oo isku mithlia ah oo fii aakhiri lkalima dhacay in laysku shiday ahay qiyaas ahaan laakiin likownihi hada likowni hada alficli daalan cala atacajubi munica min min alidqaam liannahu haddii laysku shido ashidda ay noqonaysaa wasanka ficli tacajubka meesha ka baxaya markaan liannahu wasankiis waa inuu afcil ku yimaado haddii laysku shidana wasankii waa dhumaya saasaa loo dheeb o axbibna waa la mid wa idaa sukina alxarfu اlmudgamu fiihi ashdid maxaa cadayn badiyay bibayaadi wujuuhi اlmutaqiina mu'miniinta wujuuhdeeda maxaa cadayn badnaysa wa axbib maxaa u jacayl badnaysiya ila allahi almuxsiniin saasaa loo laqbaynay wa idaa sukina alxarfu almudgamu fiihi xarafkii xaraf kale lagu shiday haddii asiga la reebo waa liitisaalihi bidamiiri rafci awgeed wajaba faku lidgaami idqaamkii in lakala furaa waajiba fii lugati gayri bakri bni waa'il qabiilada bakri bni waa'il luqadeedu wixii ka soo haray oo carabta kale ah kelimadii isku shidneed haddii damiiru mutasil oo mutaxarig ou la xiriirsado idqaamkii waa la kala furaya naxwu xalalta qaala tacaala qul in dalaltu wa shadadna asrahum <coughs> hadda fiiri xalaltu iyo xalalta waa isku mide eh, asalkeedii xallaa buu ahaa asoo xallaa ah, yaa waxaa la xariirsaday taaءu اlfaacil ama nuunu niswa damiir rafci mutaxarika la yihahda marka ta'daas ama god ama hoos dhig ama korrig waa isku mid leh marka hadda ma dhihi karaysa iyadoo xal la ahayd ta'di lama xariiri kartid xallata ma la dhihi karo marka idqaamkiyaa la kala furayaa wuxuu noqonaa xalalta ta'di waa inuu damiir rafci mutaxarik inuu noqdaa hadii damiirka uu yahay taa u taaniih oo kale xallat alale tadii sideeday ku baaqi noqonaysaa waxaa lamida ah, qul in dalaltu dalla iyadoo ahayd ta'daasaa la xiriirsatay labadii laam waa la kala furay dalaltu shadda iyadoo ahayd yaa naadaas ou la xiriirso damiir rafci mutaxarik sideedii uu kamid yahay shadadna asrahum ayb markaasuu musanifku wuxuu uri waqad yufaku alidgaamu idqaamkii in lakala fakiyaa dhici karto fii gayri daalika ayadoon sababtii lagu kala fakilahay aan la haynin shuduudan naxwu laxiixat caynuhu wa alila siqau iyo wixii lamid a ah alila iyo laxixa fiira hadirtaan laxixa haddii la yidhaahdo waxay ahayd labaxa oo mutaxarikeyna oon awal keli aan dhicin sidii shada iyo malla oo kale ay lamid ahaan lahayd marka carabti lagama maqla igoo labadan kelimo isku shiday aw fi daruuratin ka qowli abinajmi alfadli bni qudaama daruuro inay keento labadii in laysku shida mutaysatay in la kala qaada dhici karto ka qowlihi alxamdu lilaahi alcaliyi alajlali alwaasici alfadli alwahuubi almujzili ou yiri alxamdu lilaahi baa u sugnaaday alcaliy alajlali alajali meeshii laga rabay iyo labadii laam kala furay iyadoo aan keeni karin asbaab lagu kala furo aan ahayn lidaruurati shicri wasankan haddii hadda ajali la dhihi lahay waa nuqsqaami lahay alwaasici alfadli allihii fadligiisa u waasic ahay alwahuubi almujzili allihii wax badan hibeynay ayib intaas waxaa weyaan ibnu hishaam tanbiih baanu ihi idaa waliya almudgama xarafka laysku idqaamay hadduu la xariirsada xarfu madin labadii xarafoo laysku idqaamaya xarfu madin la xariirsaday wajaba taxriikuhu in la xarakeeya waaba waajib oo bimaa yunaasibuhu naxu rudduu wa ruddii wa ruddaa xarfu madka hadda waxaa weeyaan waa waawdaas midka hore damada ka horeysa iyo-doy kasrada ka horeysa alif ay fatxa hadda fiiri rudda oo saddex waji ay ku banaaneed rudda ruddi ruddu ay ku banaaneyd haddii damiir oo macnaha oo xarfu madin ou la xiriirsada khiyaaraadkii way tegayaan hal khiyaaraa soo haraya oo ah in la saaro xarafka mudqamka ah damiirka gadaashiisa dhacay xarako u munaasabaysan keli ah mathalan ruddu hadda maadaama rudda oo saddex waji ku banaaneed waaw ay la soo xiriirsatay labadii wejoo kale waa dhacayaan waxaa soo imaanaya kelia ah dama keligeed rudduu marka ruddaw lama dhahayo kasrana iskaba dhaafbo ruddii fiiri khiyaarkii saddexaad oo kasrada aheeda ley lannahu yadi laa yunaasibuha ilaa kasru maa qablaha walalifu kadalik wa idaa waliyahu haa u haaibatin naagtii maqneed hadeed hadduu la xiriirsado wajaba fatxuu in la kordhigaa waajibe fakaana alalifa waliyatu ayadoo alif la xariista ay lamid tahay naxw ruddahaa fiiri ruddaa iyo ruddahaa waa isku mid haadaas waxay keentay in daalkii la kordhigi kari keli ah oo wujuhdii kale ayna imaan karin wayajibu yajibu damuhu xarafkii mudqamkaha ah in la godaa waajiba idaa waliyahu haa u ghaa'ibin nin maqan hadiisa naxw rudduhu fiir rudduhu ma dhihi kara ruddahu ma la dhahayo rudduhu alaleeyahy wa amaa idaa waliyahu saakinun hadduu saakin la xariirsado aw lam yalihi shay-un wax kale uusan la xariirsanin fayuthalathu aakhiruhu fi lmudaarici waalamri mudaarica aakhirkii saddexaa ku banaan amarkana waa la mid lianna alamra taabicun lilmudaarici wa maxmuulun calayh idaa kaana madmuumay alfaa'i hadduu labada xarafoo isku shiday midda ka horeysa ay godan tahay saddex weji baa ku banaan naxu rudda alqowmu qowmkii baa la soo celiyey tan waxa weeyaan ama idaa waliyahu saakinun weeyaan saakinta hadda waxa waaye alqowm hamsadan hamsatulwasli waa xaraka ma leh laamtiyoo reeban iyo xarafkii waxaa xariirsaday oo shidnay saas hadduu yahay markan eh, kan waa la kordhigayaa imaanaysaa liannahu maadi waa rudda alqowmu ayb walam yaguda atarfa tan waa hadda mudaarici walam yaguda walam yagudi walam yagudu aطarfa intaasaa ku banaan laakiin tan hore hadeertaan maadiga ah eh, rudda oo maadi weeyaan hadeertaan taas waxaan u malaynaa halkaas weji keli inay leedahay laakiin fa yuthalathu aakhiru fi lmudaarici walamri laakiin kan hore hadduu maadi yahay waxba kuma banaano wa ama idaa kaana haddii ay yihiin maftuuxay alfaa'i aw maksuurayha labadii kelimo oo shidka ay ku jireen haddii awalka ay ka kor dhigan tahay ama ay ka hoos dhigan tahay naxwo qada oo ficil maadi a ah weeyaan iyo wa fira oo ficil min fara laga keenay oo ficil amar ah marka qada hadda fiiri fada waxaa loola jeedaa waa keynkaas oo faaulficliga ah faaulkelima ah firana waaba fadaas hoos dhigan waay marka inuu fatxa ay ku banaan yihiin khilaafka ma joogto oo la yidhaahdo gada basarahu min maxaarim illaahi wa fira ayuha rajulu min alasadi firaaraka eh, aw fira min almajduumi firaaraka min alasad inay fatxa ku banaan tahay khilaafka ma joogto marka fa fiihi wajhaani faqad alfatxu khilaafka ma joogtaan iri oo gada iyo fira walkasru calaa khilaafin kasrada waxaa weeyaan in la yidhaahdo gadi idoo ficil maadi a in in daadki lahoos dhigo fira idoo ficil amara ina firi la yidhaahdo ma banaan tahay mase maya calaa khilaafin fi dalika bayna albasriina walkuufiyiina kuufiyiinta iyo basriyiinta yaa laleeyahy hadday fada kordhigan tahay midka mushadadka ah kasra ma ku banaan tahay mase maya qolo way diidayaan wa huwa alaqrab oo usluub ahaan ada idoo ahayd gadi in la yidhaahdo waa laga fiican yahay marka qoladaasaana arjaxsan waxaan umalaynaa kasada reer kuufiyiina iskale wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi waaalihi wa saxbihi ajmaciin wa bacda an intahaynaa min alkitaabi nasalu allah subxaanah wa tacaala an yanfacanaa bima calamana wa an yucalimana maa yanfacuna wa an yaziidana cilman inahu alcaliimu alxakiim sidaasoo kale ilaahay waxaan ka baryaynaa in wixii zallaad ah oo aan gafnay ilaahay inuu noo cafiyo intii aan asiibnayna ilaahay ajir inuu naga siiyo intii muslimiina oo kitaabka ka faa'iidaysanayso oo darsigaas dhegeysatana ilaahay inuu ku anfaco inuu maalin eh, maxaan ku irahda laa yanfacu fiihi maalun walaa banuun inuu ilaahay cilmigaas naafica ilaahay inuu nagu anfaco oo u noqdo sadaqa jaariya cid kasta oo barato iyo ciddii wax bartabo wallaahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin